الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا وما على فعيل استحق مصدره إن لم يكن ذات عد كونه, كونه فعل وقس فعالة أو فعالة لف أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجاري على سهولة wmaa siwaa daka masmuucu waqad kahura alfaciilu fi sawti wadaau lmumidu jala macnaahu wasnu fucaalin falyuqas walidii firaarin aw ka firaarin bilficaali jala facaalat likhisaalin walficaalata dac lixirfatin aw wilaayatin walaa tahila limaratin faclatan waficlatan wadacuu lihay-atin gaaliban ka mishyati اlkhuyala همز الوصل مصدر فعل حازه مع مع مد ما الأخير تلا واضممه من فعل تزيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل لفعل لأت بفعلال وفعللة وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لا من اعتل للحاويه تفعلة zim walilcaali minhu rubamaa budila waman yasil bitifcaalin tafacala walficaala facala faxmadhu bima facala waqad yujaau bitafcaalin lifacala fi takiiri ficlin ka tasyaarin waqad jucila maa lihulaaiyi ficila mubaalagata wamin tafacala ayda qad yuraa badalan وبالفعلية فعل لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما فاعرف المثلى لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا مع عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بتا وتعويض بها حصل من المزال وإن تلحق بغيرهما تبين بها مرة من الذي عمل ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة tabduu liman caqala faclun fa'doo fadxisan ceynta ay reeban tahay maqiisulmucadda maqiisulmasdari masder maqiisu masdari lficli ficli masderkii qiyaaskii weeye ficligii almucadda mucaddaha ahaayee mafcuul qaadanayay walfucuuluna ligayrihi buu u sugnaaday siwaa ficla sawtin sawt ficligii mooye daa ficlu sawtka jalaa waxaa muujiyey alfucaal daa ficlu sawdka alfucaalu ayaa jalaa muujiyey waxaan ku soo jirnay abniyat lmasaadir qaybkii shaadka iyo qiyaaska uu isku wada daray ayuu musanifka ka soo baxay wuxuu doonayaa qaybtii qiyaaska ahayd inuu gooni u sheego masaadirta qiyaaska inuu sheeguu doonayaa waayahay masaadirta waa kii aan nina isbilowga hore waxay u qaybsamayaan masderka muqayad iyo mulaq qayb labaad miimi iyo hayrulmiimi saddexaad ulaai iyo hayru ulaai waxaasaa loo qaybiya masaadirtii uu ka soo hadlay ee shaad iyo qiyaas uu isugu daray masaadirtii ulaaigaay ahaayeen isla markaana miimi ha ahaadeen ama yayan ahaanin haddana wuxuu doonayaa masaadirtii ulaaiga qiyaaskoodii mulaqoodii iyo muqayadkoodii inuu ka hadlo hayru ulaaigana uu ka hadlo isla markaana hayru ulaaiga shaadkiisuu raaciyey oo dhowr masder ilaa lix masder meelahaasoo shaada ah ayuu raaciyey muqayadkiisiina wuu raaciyey muqayadna waxaa loo jeedaa masderka inuu maro tusiyo ama hey-a tusiyo oo masderku masderulmara inuu noqdo iyo masderulheya inuu noqdo ayr muqayad ama mulqana waxaa loo jeedaa masderka xadadka oo keliya inuusan tusininoo waba inuu tusiyo waxba uusan la soconin haddaba ulaaiga masaadirtiisa qiyaaska ah marka la isku laambuubiyo kow iyo toban masder bay noqonayaan kow iyo toban masder ayaa qiyaas ah ulaaiga waa markuusan ahayn mimi isla markaana uusan muqayad ahayn kow iyo tobankaasi xifdintooda way sahlan tahay musanifka toban masdar buu sheegay haluu ka tegay halka uu ka tagana waa sheegi doonaa kow iyo tobankaa masdar xifdintooda way sahlan tahay ulaaiga haddii uu mucaddo yahay ulaaiga hadduu mucaddo noqdo hal shardi raaci xirfo iyo wilaayana uusan tusinin ulaaiga waa inuu mucaddo noqdaa waxaa mucaddo noqon karaa facale iyo facile oo keliya soo maahayn faculo weligeeda laazim bay noqotaa ulaaiga facalaha ka yimaado ama facilaha ka yimaadee haddii uu mucaddo yahay xirfo iyo wilaayo midnana uusan tusinin masderkiisa waxaa u qiyaasa fadoo fadxisan caynta ay reeban tahay faclun faclun maqiisulmucadda meesha uu kuleeyahay faclun ayaa qiyaasa waa masderka ulaai mucadda ka yimi isla markaana xirfo iyo wilaaye aan tusin waayahay faclun ayaa u qiyaasa laazimkii u imow maa xirfo iyo wilaaye haddii uu tusiyo raaci masderka xirfuu tusiyey xirfo waxaa weeyaan shaqo gacanta laga qabanayo sida kataba wuu qoray iyo khaata wuu tolay iyo tajana wuu becshiraystay iyo wilaayana madaxtinimo weeye sida weliya madax buu noqday wasara wasiir buu noqday ra'asa madaxweynuu noqday xirfo iyo wilaaye haddii u tusiyo ficaalatun ba u qiyaasa la yidhahdo kataba kitaabatan tajara tijaaratan ra'asa riyaasatan wasara wisaaratan amara madax buu noqday imaaratan weliya wilaayatan waaye macda iyo laazim midkuu doonaaba ha noqdo marba hadduu xirfo iyo wilaaye tusiyo ficaalatuna u qiyaasa laba masder baad haysa hadeer mucadihii aan xirfo iyo wilaaye tusin faclun baa u qiyaasa xirfo iyo wilaayo ficligii tusiya oo dhan isku wada dare ficaalatun wafaada ay kasrisantaa u qiyaasa laba masder adays waayahay ficligaa haddii uu ulaai yahay laazimna yahay waa facala ama facila ama facula saddexdaa wasan saddexdaba laazim way yeeshaan hadduu ficliga mucadda yahay waxaan ujeedaa ulaai yahay laazimna yahay facila haddii uu yahay oo faada ay kasrisan tahay faacila laba masdaroo qiyaasu leeyahay midib hadduusan tusin lown wax la yidhaahdaa hadduusan tusin fadoo fadxisan ceentana ay fadxisantaa u qiyaasa facalun lagu keeno farixa faraxan jawiya jawan sidaa in lagu keena qiyaasa waa hadduus midib tusin laasimna yahay facila midib haddii uu tusiyaana fuclatuna u qiyaasa xamira xumratan sawida suudatan sidaa in lagu keeno laba masdaroo facilo laasimkeedii ku dar laba horaad haysid afar masdar wey facula laasim mooyee mucadda ma noqoto isku wada dar dhammaanteed laba masdaroo qiyaasay leedahay facaalatun iyo fucuulatun labadaa masdaray leedahay facaalatun in lagu keeno shajuca geesi buu noqday shajaacata jabuna fulay buu noqday jabaanata iyo fucuulatun in lagu keeno sahuula sahula wuusa baa sahlanaaday suhuula labadaa masdaruu leeyahay ku dar lix masdar wey facalo laasimkeed keliyaa kuu dhimanay galo facalo laasimkeeda shan masdaroo qiyaasay leedahay facalo laasimkeeda shan masdaroo qiyaasay leedahay facaladaa hadday diidda tusin wareegna ayan tusin cudurna ayan tusin cod iyo soodna ayaan tusin rarasho iyo geedina ayaan tusin shanta arrimood haddayaan tusin fucuul ayaa u qiyaasa qacada qucuudan jalasa juluusa kharaja khuruujan in la yidhaahdo waa haddayan alibaa haddayaan tusin diidda ibaa iyo firaar baa la yidhahda carar iyo carar wax la mid ee ah haddayaan tusin kow warwareegna ayaan tusin labo cudurna ayaan tusin saddex sawtna ayaan tusin afar irtixaal iyo rarashana ayaan tusin hadi mashi baa la yidhahdaa socod ayaan tusin shantaa arrimood haddayan tusin fucuulun ayaa u qiyaasa jalaasa juluusan in la yidhaahdo shantaa haddii ay tusto ka waran haddii ay diidda tusto iyo diidda wax la mide eh, ficaal ayuu masderkeeda qiyaas ugu imaanay ficaalun sida abaa ibaaan nafara nifaaran sharada shiraadan ficaal ayuu ka imaanay qiyaasnimo waa o wareeg haddii ay tustana facalaan ayay ku imaaneen fa'da ay fadxisan tahay caynta ay fadxisan tahay facalaan jaala jawalaanan nazaa nazawaanan daafa tawafaanan facalaan ayay ku imaaneen wareeg haddii ay tusto cudur haddii ay tusto sood haddii ay tustaa lamide fucaal ayay ku imaanayo fa'da ay gudan tahay sida zakama zukaaman in la yidhaahdo sacala sucaalan waa saddex sood iyo cudur buu haddeer ahaa sood iyo geedi haddii ay tusto sood bay tustay ama geedi bay tustay faciil bay ku imaani soodkaa marna fucaal ku yimaadaa marna faciil ku yimaadaa sahalal faraskii wuu dantay sahiilan la yidhaahdo geedi haddii ay tusana waa la midoo faciil ayay ku imaani sida raxala raxiila afar wasan wey iyo fucuulkii ku dar shan shantaa wasanna facala oo laazima ayaa iskale shantaa wasan oo facalo laazim ay leedahay lix wasanoon hayne ku dar kow iyo tobankaa wasan ayaa qiyaasa kow iyo tobankaa wasan musanifka wuu tirin doonaa ilaa faciloo midib tustay fuclatun bay ku timaadaa fuclatun keliyuu ka tegey inta kale dabaduu ka maray markaa dabaka markaa wax kaloo eh, u raaca lama arkee inaad xifdiso oo keliya la doonayaa kadibna waxaan ku daraynaa insha allahu tacaala hayru ulaaiga masaadirtiisu iyagana iska fudud cashirka waxoogaa bu yar dheeraanay shalu gaabnaa marka maantaa laga jaraya faclun fadoo fadxisan ceenta ay reeban tahay maqiisu lmucadda maqiisu ficli lmucadda maqiisu masdari lficli ficli masderkii qiyaaskiisii weeye ficligii almucadaa la tilaabiyo oo mafcuul la gaarsiiyey waalfucuulu fucuulna ligayrihi mucaddo keyrkii ayuu u sugnaaday shantii wasanee facaloo laazima ay iska lahayd masaadirteedii mid ka mid a weeye fucuul marka ayan shantii arrimoodoo aan sheegayna ayan tusin bay fucuul ku timaadaa qacadda qucuudan waalfucuuluna ligayrihi mucaddo keyrkii ayuu u sugnaaday facaluu ujeedaa laazima siwaa ficla sawtin alla leeyahay facala laasimkeedoo dhan fucuul kuma yimaado siwaa ficla sawtin sawdka ficligii ayaa ka soo haray oo facaladaa iyadoo laazima haddii ay soo tusto fucuul kuma imaanayso daa ficlu sawdkaasi jalaa wuxuu muujiyey alficaala alfucaala defaada la godo alfucaala buu muujiyey facalada haddii ay soo tusto cudur haddii ay tustona wuu soo wadaaye fucaal bay ku imaaneen oo sacala wuu qufacay sucaalan la yidhaahdo sood weeye ilayn waayahay marka waxaad haystaa hal masda ee an saddex masdar baad haddeer hayso qiyaasa mucad oo dhan facli buu leeyahay waa hadduusan xirfe iyo wilaaye tusin wuu keen doonaaye facaloo laazima ah, isla markaana a shan arrimood aan tusin fucuul bay ku timaadaa sood haddii ay tustana fucaal bay ku timaadaa saddexdaas wasanaad haysaa wmaa calaa faciila staxaqa masdaruhu in lam yakun daata cadin kownuhu facalan waqis facalatan ow facuulatan lifaculta kashajaacati waljaari calaa sahula wamaa masderkii calaa faciila wamaa shaygii wamaa ficligii calaa faciila facila wasankii dushii ku yimid istaxaqa masdaruhu masderkiisa wuxuu mudani in lam yakun hadduusan ahayn daata caddin mucadanimo mid u saaxiibee kownahu ahaanshihii facalan uu noqdo waqis facaalatan aw fucuulatanna waxaad u qiyaasataa lifaculta ka shajaacati iyo waljaari kii socday calaa sahula ku socday weeyaane saddex masderna halkuu ku sheegay saddexda masder waxaa weeyaan faacilo laazim ah isla markaana midib aan tusin facalan bay ku timaadaa faacilo laazimah isla markaana aan midib tusin midib haddii ay tusto fuclatun bay ku timaadaa haddayaan midib tusin facalan bay ku imaani wamaa calaa faciila istaxaqa masdaruhu in lam yakun daata caddin kownuhu facalan farixa faraaxan sidaa ayuu imaani waayahay facula kuu timid laazim mooye weligeed mucadama noqotee laba masdaroo qiyaasay leedahay facaalatun iyo fucuulatun labadaa masderay leedahay saddexdaa masderuu meesha kuugu sheegay saddexna horaad u haysay lix soo wamaa ficligii calaa faciila faciila dusheeda ku yimid yacnii muwaasinan calaa ficiluu ujeedaa ficilo la wasan noqday istaxaqa wuxuu mudani masdaruhu ficligaa masderkii wuxuu mudani kownahu ahaanshihiisa ayuu mudane facalan uu noqdo goormaa way in lam yakun hadduusan ahayn daata caddin mucadanimo mid u saaxiiba waqis qiyaaso facaalatan aw fucuulatan oo fada ay godantahay facaalatan aw fucuulatan labadaa wasan waxaad u qiyaasataa lifaculta faculo u qiyaaso ka shajaacati weeye shajuca shajaacatan waljaari kii socday weeye calaa sahula sahula dusheed ku socday sahula suhuulatan lagu keeno wbaasi waa daaka masmuucu waqad kaura alfaciilu fi sawti wadaau lmumidu jala macnaahu wasnu fucaali falyuqas walidii firaarin aw ka firaarin bilficaali jala wamaa shayga siwaa daaka kaa ka soo haray masmuucun waa la maqlay waqad kaura alfaciilu faciil ayaa batay fi sawti wadaau cudurka almumidu gubaya jalaa waxaa muujiyey macnaahu macnaa masdarihi masderkii macnihii waxaa muujiyey wasnu fucaalin ee falyuqas ha la qiyaasto welidii firaarin firaar mid u saaxiiba ayuu u sugnaaday ow ka firaarin welidii firaarin wajalaa waa masdar wuu muujiyey bilficaali ficaal ayuu muujiyey lidii firaarin firaar mid u saaxiiba ayuuna u muujiyey ow ka firaarin yacnii halkan wuxuu sheegayaa musanifka laba masder iyo masder horey aan usoo sheegnuu soo celiyey wuxuu leeyahay awalan wuxuu ka bilaabay wamaas waadaaka masbuucun afcaashii aan kuu soo sheegay masaadirtii lagu keenayay masdar aan ahayn haddii ay ku yimaadaan shaad weey horta waa simaaci qarogaro yacni masaadirta soo socdaa waa simaac kuma wado ee wuxuu u jeedaa facalow mucadda iyo facilow mucaddaa islamarkaana xirfe iyo wilaaye an tusin faclan bay ku timaadaa faclun waxaan ahayn haddii ay ku yimaadaan shaad weeye sida calima oo kale calima waa facilow mucaddaa calman inay ku timaadaa la rabay kuma ayan imaanine cilman bay ku timid xafidaa la mida xifdan bay ku timid shaad weeye wamaa siwaa daaka masmuucunta sida ayuu ujeedaa waa yahay muxuu ahaa owsaanta aan soo sheegnay wixii garabmaraashaad inay tahay markuu sheegay ayaa wuxuu raaciyey facaloo laazim ee sood haddii ay tusto faciil bay ku imaana facaloo laazima ayaa sood tustay faciil bay ku imaanaya waxaad leedahay nacaqal huraabu gulaabkii ayaa soodayay nucaaqan nahaqal baciiru dabeerkii dabeerkii ayaa nahaqala xamiiru dheh dabeerkii ayaa soodayey nucaaqan fucaal ayay ku naciiqan dheh naciiqan faciil ayay ku imaanay oo facala laazime haddii ay tusto sood faciil ayay ku imaanay facala laazima isla markaana tustay sood fucaal inay ku imaanayna waa soo sheegnay yacnii facala oo laazima oo soo tustaa laba masder ku timaada fucaallo way ku timaadaa faciillo way ku timaadaa waayahay waxaa kaloon soo sheegnay facalada sood fucaal bay ku timaadaa soo ma ahaynha halkan wuxuu raaciyey facaloo laazimah soodna tustay fucaal bay ku timaadaa faciil bay ku timaadaa iyadoo cudur tustayna fucaal bay ku timaadaa macnihii waxa weeyaan sood markay tustana fucaal iyo faciil bay ku imaani cudur haddii ay tustana fucaal bay ku imaaneen oo fucaal masderkaasaa laba mufrad leh labada mufradu leeyahay waxa weeyaan facalada markaay cudur tusto iyo marka ay soo tusto labadaasi fucaal bay ku imaanayaan liddaa fucaalun aw lisawtin buu yidhaahdaa alfiyada liddaa fucaalun aw lisawti washamal sayran wa sawti ka sahl liddaa'i fucaalun cudur wuxuu ku imaanayaa fucaal aw lisawtin sawt hadduu yahayna fucaal ayuu ku imaanay eelidaa fucaalu ow lisawtin washamal sayran wa ah iyo sowt labadaasi faciil bay haddana ku wada yimaadaan sidaa ayuu u wada warka wamaa siwaa daaka masaadirtaa aan soo sheegay wixii ka soo haray masbuucun waa la maqlay afcaashii aan soo sheegnay masaadir kale haddii ay ku timaadaa loo maqlayoo simaacay ku tahay waqad kaura waxaa batay alfaciilu aciil wuxuu ku batay fi sawti sood ayuu ku batay fucaallo wuu ku imaanaya waa soo sheegnay wadaau cudurka almumidu gubayey xanuunjinayey almumiduda beydku ku hagaajisanaya jalaa waxaa muujiyey macnaahu masdarkiisa waxaa muujiyey wasnu fucaal fucaalkii aan sood ku soo sheegnay cudurro wuu ku yimaadaa sidaa waayahay facalo laazime carar iyo carar wax lamid ah haddii ay tusto ficaal bay ku timaada waa anagii niri walidii firaarin carar mid u saaxiiba wajalaa masderkii wuu muuqday bilficaali oo fa'da ay kasrisantu ku muuqday lidii firaarin carar mid u saaxiibe ayuuna u muuqday ow ka firaarin caraba carar wax la mid ah yacnii facalada firaar iyo shibhigii haddii ay tusto ficaal ayuu masderkeeda ku imaani laazim marka ay tahay ara iraaran nafara nifaaran sharada shiraada abaa ibaan ficaalanta ayay ku imaani intaasu jira marka adi alxaasil halkan wuxuu ku sheegay laba masdaroo zaa'ida faciil iyo ficaal lix masdarna waan hayni ku dar sideed soomaaha sideed masdaraan haddeen haynaa fucaalat likhisaalin walficaalata da lixirfatin o wilaayatin walaa tahiilan ficaalatun fada la kasriyo maya fada la fadxiyo facaalatun la yidhaahdo likhisaalin khislay u sugnaatay walficaalata oo fada la kasriyaana wadac uga tag alficaalata wasanka ficaalo ah lixirfatin oo wilaayatin walaa tahilan hana halmaamin sideed ficli baan haynay soo sideed masderaan haynay sideedda masder hal masderuu halka ku siyaadiyey sagaal masder ay noqonayaan halka masderna waxa weeyaan fadoo kasrisana caynta alif lagu taago ficaala masderkaasi waxaa ku yimaadaa masdaru ficligii xirfa iyo wilaaya tusiyo farqi waxaan lahayn mucadde iyo laazim midkuu doonaha noqdo ficliga hadduu mucadde yahay hadduu laazim yahay facale iyo facile iyo facula midkuu doonaa ha ka yimaado marba ficliga xirfa haddii uu tusiyo xirfo waa shaqo gacmaha lagu qabanayo iyo xibnaha ama wilaayo waayahay kataba kitaabatan tajara tijaaratan amara imaaratan muxuu ahaa iyo wixii la mid a ah. waayahay halkaa masdaruu ziyaadiyey sagaal buu ku noqoni waxaa yimi qaybta hore ficliga facaalatun facaalatun masder aan soo sheegnuu ahaa oo waxaan soo sheegnay facuulo oo laazima laba masderoo qiyaasay lahayd facaalatan iyo facuulatan labadaa masder bay lahayd masdarkii facaalatan ahaa ayuu soo celiyeyo wuxuu u soo celiyey wuxuu leeyahay facaalatan masderkaa waxaa ku yimaadaa ficliga marka uu tusiyo khisaal khisla khisla waxaa la yidhaahdaa shay ruuxa dabeeca u ah inuu ka tagaana ay adag tahay shayga dabeecay u tahay waa ku tallaalan tahay ruuxu shayga dabeec ficliga hadduu dabeecanimo tuso oo khisla uu tusiyo fa'doo fadxisan caynta alif lagu taago facaalatun masderkaasaa u qiyaasa badrudiinka raxmatullaahi calayhi wuxuu leeyahay celinta musanifka facaalatan uu soo celiyey waa tikraar maxdi ah wax faa'iide kuma jirto laakiin waxaa sidaa ka wanaagsan in la yidhaahdo facaalatun masdarulxirfa weeyaanoo xirfuu ku yimaadaa ficliga facaalo iyo facile iyo faculo midkuu doonaba ha ka yimaadeen sidaa in la yidhaahdaa fiican lakiin asagu wuxuu yidhi waa tikraar maxdi ah facaalatun likhisaalin facaalatun fadu way fadxisan tahay facaalatun masderka facaaloon faculo usoo sheegnay markii hore likhisaalin khislu u sugnaaday iyo wixii abiica ruuxa u ah wadac uga tag alficaalata masderka ficaalana waxaad uga tagtaa lixirfatin xirfad oo wilaayatin ama madaxtinimo walaa tahilan hana halmaamin niyahow walaa tahilan limaratan faclatan wa ficlatan wadacuu lihay-atin haaliban ka mishyati اlkhuyala limaratin ficlatan wa faclatan wadacuu way dejiyeen ficlatan faclatan oo facda la fadxiyaa limaratin maray u dejiyeen wa ficlatin facda la kasriyaana lihay-atin hay ay u dejiyeen haaliban sida faraha badan qiyaaska islamarkaana aan muqayad ahayn muqayad haddii uu yahay ayuu rabaa inuu halka kuu sheego masderka muqayadka waa masdarulhaya ama masdarulmara masdarulmaraha macnihiisa waxa weeye ficliga masderka sidiisaba wuxuu tusaa xadadka faacilka uu sameeyey ayuu magac u yahay xadadkaasi meeqaa jeer uu dhacay masderka markuu ilaaqan yahay ee aan waxba lagu darin masderka wuxuu magac u yuhu tusinayaa oo keli ah xadadka faacilka uu sameeya bas wax kale ma raacinayo wuxuusan tusinaynin xadadkaa inta jeer u dhacay wuxuusan tusinaynin xadadkaa qaabka uu u dhacay haddaba haddii la doonayo xadadkaas inta jeeree u dhacay in la istusiyo ama qaabku u dhacay in la istusiyo islamarkaa ficligana uu ulaai yahay masderka hal mar inuu dhacay in la istusiya haddii la doono waxaa lagu keenayaa calaa wasni faclatin fadoo fadxisan caynta ay reeban tahay tana ay u dambayso faclatun ayuu ku imaanay wafaclatun limaratin ka jalsa waficlatun lihayatin ka jilsa faclatun ayaa lagu keenay jalasa jalsatan qacda qacdatan kharaja kharjatan daraba darbatan ficliga facala facula facila midku doonahno dhammaan faclatanaa lagu keenay macnihiina wuxuu noqonaya hal mar buu dhacay ficligaasi waa yahay hayaiya qaabka uu u dhacay in la istusiyaa haddii la doono qaabka uu masderka u dhacay ayaa la doonayaa in la istusiyo ficlatun ayaa lagu keeni jalasa jilsat alculamaai culamada qaabkeedu u fariistay ama jilsat alfusaqaai fusaqada siday u fariistaanu u fariistay mashaa mishyat alculamaai culamada qaabkay u socdaan ayuu u socday nadara nadrat aludabaa'i dadka adabka yaqaano siday wax u eegaanayuu u eega qara'a qir'ata culamaai culamada qaabkay wax u aqriyaan iyo dhammaan ficlata lagu keeno qiyaas buu u yahay waa yahay waa haddii la doonayo heya ama maro in la istusiyo ulaaina uu ka yimaado intaasuu wadaa wadacuu way dejiyeen faclatan faclo waxay u dejiyeen limaratin mara wa ficlatanna waxay u dejiyeen lihayatin qaabka uu ficliga u dhacay haaliban sida faraha badan ka mishyati lkhuyalaa wey mashaa wuu socday mishyata alkhuyalaa'i kuwa xaragoonaya qaab socodkoodu u socday sida qaabka loo xaragoodo kale u socday weywaka waidaa dabaxtum faaxsinu dibxa faaxsinu dabxata qolaa yidhahdaa hal gowraca wanaajiya wax jira maaha faaxsinu dibxata qaab qaabkaad wax u gowracaysaan wanaajiya waa qaab fiican wax u gowraca iyo wakaaf faslu fii masaadiri maa zaada cala alaaati bikasri haalii hamzi lwasli masdaru ficlin xazahu maca maddi malakhiiru tala masdaru ficlin ficli masderkii ficliga oo xaaza koobay hu hamzatulwasli koobay bikasri haalii hamzilwasli hamsulwasli haalidkiisa kasrihiisa ayuu ku dheehnaaday maca maddi maa shay madkii maciisa la kasriyo alakhiiru kan dambe talaa uu raacayo halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka hayru ulaai masaadirtiisa qiyaaska iyo shaadkiina uu ku daraya hayru ulaai marka aan nidhaahno waa rubaaci iyo khumaasi iyo sudaasi ulaaiga waxoogaa dhib badnaaye qolyahan waa fudud yihiin waxay ku fudud yihiin sudaasi ka bilow ficli kastoo sudaasi ah taaulmasiida lagu bilowdaa laasimnimo soo sidaa ma ahayn ya sudaasi kastaa taalmasiiddaa lagu bilowday hamsatulwasli may ahayd aiix waa yahay sudaasi aan hamsatulwasli lagu bilaabanin wax jira maaha soo ma ahayn sidaa maa soomaanan soo marin haddaba masder ficliga hadduu sudaasi yahay laazim hamsatulwasli baa lagu bilowday khumaasi haddii uu yahayna taaulmasiide iyo hamsatulwasli ayuu u qaybsan yahay soo sidaa ma ahayn haddaba ficli kastoo hamsatulwasli lagu bilowdo ficli kasta oo hamsatulwasli lagu bilowdaa khumaasi iyo sudaasi midkuu doona ha noqdo masderkiisa laba shaqa ficliga unbaad laba shaqa ka qabani masder buubaa noqonaya war kale ma jiro ficliga unbaad laba shaqa ka qabani labadaa shaqa maxay tahay hamsatulwasliga kasoo bilow kow xarafka ku xigaa wuu reeban yahay soo maaha xarafka saddexaadaad kasrini xarafka saddexaad yaad kasre u taagi qablalaakhirkana alif ree bandhig khalaas masder buubaa noqonaya war kale ma jiro miaal inalaqa masdarka keena lagu yidhi xarafka u horey hamse weeye nuun reebanaa ku xigta maxaa kusii xigaa ta soo maha kasri qaaf baa u dambeeya maxaa ka horeeya laam laamta iyo qaafka dhexdooda alif reeban dhig inilaaqan masder buu noqday hadduu sudaasi yahayna waa la istakhraja masderka keen hamsada siin reebanaa ku xigtaa ta'daa xaraf saddexaad ee ta'da kasri jiim baa u dambeeyaa ra baa ka horaysaa ra'da iyo jiimta dhexdoodana alif ree bandhig istikraajan istakfara istikfaaran war kale ma jiro ficliga mar hadduu sudaasi yahay ama khumaasi hamsatulwasli lagu bilowda yahay xarafka saddexaad hamsatulwasliga marka aad ka bilowdo xarafka saddexaad aad kasrini qablalaaakhirkana alif reebal aad dhigi caynta hadduu ka ree hadduu xarful yahay oo isticaada iyo wixii lamid ah haddii uu yahay musanifkaa keeni doona waxoogaa iclaal yaraa gelaya musanifkaa soo wada xagga u dhig hamsatulwasli wixii lagu bilowdo idil waddadiisa wata taaulmasiida haddii lagu bilowdo ilaa ficliga hadduu sudaasi yahay hamsatulwasli baa lagu bilowday khumaasi haddii uu yahayna hamsatulwasli baa lagu bilowday ama taaulmasiida dee hamsatulwasli oo dhan wadduu naga maray xagga u tuur taaulmasiida weymow taaulmasiida ficli khumaasi waxaan ahayn laguma bilowdo sidaa ma ahayn taaulmasiida ficliga lagu bilowday laamta haduusan ka jiranayn laamta hadduusan ka jiranayn ficligii maadiga ahaa ayaad hal shaqa ka qabanay hal shaqa masder noqonay khalaas shaqadaasi maxay tahay taaulmasiidada ka bilow xarafka afraad good taaulmasiidada xarafka ku xiga kan kusii xiga kan afraad oo qablal aakhirkii galo kan afraad ubaa damini masder noqonay war kale ma jiro takalama masderka keena baa lagu yidhi miim baa u dambeeya miimka maxaa ka horeeya laamta unbaad godi khalaas masder uu noqonay takaluma tadaxraja jiim baa u dambeeya maxaa ka horeeya ra'da god masder buu noqonay tadaxrujan laamta hadduu ka jiran yahay ee xarfulcillo uu ka yaallo xarafkii qabla aakhirka ahaayeeda daminaysa kasri kii aad daminaysay qowlalaakhirka baad kasrinay khalaas war kale ma jiro tawaalaa tawaaliyan tawallaa tawaliyan saxiix tazakaa tazakiyan khumaasi iyo sudaasi way kaa dhammaadeen maxaa kuu soo haray rubaaci oo keli ayaa kuu dhiman rubaaciga afar wasan buu lahaa qiyaas ahaan ulaai hal xaraf lagu ziyaadiyey saddex wasanoo qiyaas afcala faacala facala soo maahin iyo sartii faclala ahayd sartii faclala ahayd laba masder bay leedahay labada masder qiyaas way u yidhi laakiin alfiyada labada masder qiyaas ma wada ah uu yidhi halba qiyaas ah halka qiyaaska alfiyada uu ku sheegay waxa weeye sartii mujaradka ahayd faclala sooma ahayn faclalada untaa ku dar faclalatan khalaas masder weeye daxraja daxrajatan masder buu noqoni saxiix waa yahay sar halkan uusan ku sheegin inay shaa tahay laakiin alifiyadii uu ku sheegay shaadnimo waxa weeyaan ficlaal in lagu keeno ficlaalun daxraja dixraaj in la yidhaahdo labadaa masdalay leedahay iyaduna ulaai hal xaraf lagu ziyaadiyey saddexdiisi wasanaa kuu soo hadhay oo keliya afcala ka bilowhe afcala hamsada kasri qabla alaakhir kana alifdhig khalaas masder buu noqoni ficligii afcala ahaa umbaad hamsadiisa kasrini qabla alaakhirkana alif ree bandhig ifcaal masdaruu noqonay akrama ikraaman adkhala idkhaalan akhraja ikhraajan saxiix waa hadduusan laamta ka jiranayn hadduu ka jiran waxoogaa yaraa geli doona isagaa keeni doona xagga u dhig facalaa kuu timid facala masderkeeda hal masder ay leedahay masderkeedana waa tafciil kallama takliim kharaja takhriij qatala taqtiil tafciil halkaa masderay leedahay tafciilkaa laamta hadduusan ka jiranayn weeye hadduu ka jiran yahay waxoogaa iclaal yaraa geli asna wuu keeni doonaayo xagga udhi waxaa kuu soo haray oo keli ah faacala soo ma aha laba masderoo qiyaasay leedahay ficaal iyo mufaacala faacala alficaalu walmufaacala qaatala qitaalan wa muqaatalatan hayru ulaai masaadirtiisa khalaas waa kaa dhammaatay waa intaas intaasuu rabaa inuu tiriyo ha garan waayin marka bikasri aalii hamsil wasli masdaru ficlin masdarudaasaa mubtadaa masdaru ficlin ficli masderkii masderka oo xaaza masdaru ficlin ficli masderkii ficliga oo xaaza koobay hu hamsatulwasli koobay masderkii bikasri aalii hamsilwasli hamsulwasliga xarafkiisa saddexaad oo la kasriyo ayuu ku dheehnaaday maca maddi maa shay madkiisa lala qabo alif laga dhigo alakhiiru xarafka dambe talaa uu raacayo xarafka u dambeeya xarafka uu raacayo alif reeban ku jiid masder buuba noqday war kale ma jiro wadmum dami hu qabla aakhirkii dami min ficli ficli xaggii xaal uu ka ahaaday ficliga oo ataa ah uu taziida la ziyaadiyey awalahu awalkii lagu ziyaadiyey ficliga taaulmasiida haddii lagu bilowday raabica undami qabla aakhirka undami masder buuba noqday war kale ma jiro tafaaculan wadmum dami hu alakhiiru dibaad u celini hu qabla alaakhirkii ma alakhiiru talaadaad u celini qabla alaakhirkii dami min ficlin ficli xaggii xaal uu ka ahaaday ficliga oo ziida ataau taziida la ziyaadiyey awalahu awalkii lagu ziyaadiyey waa hadduusan laamta ka jiradeen hadduu laamta ka jiray ka waran waa sir kasri hu qabla alaakhirkii kasri saabiqa xarfin xaraf mid ka hormaray xaal uu yahay xarafka oo yaqbalu aqbalaya alcilala gedgedin aqbalaya yacni xaraf xarfulcillo ah ayuu qablaalaakhirka ka horeeya xarfulcillaha dambeeya oo aakhirkii yaalla hee kasrikaa oo tawaalaa tawaaliyan dheh sida ayuu u jeedaa waksir kasri hu qablaalaakhirki kasri saabiqa xarfin xaraf mid ka hormare xaal uu yahay xarafka oo yaqbalu aqbalaya alcilala gedgedin iyo cilooyin aqbalaya xarfulcillo noqday lfaclalati bficlaani wafaclalatin wafacala jcal lahu tafciila xayu khala min laamin ictala lilxaawiihi tafcilatan lzim walilcaari minhu rubamaa budila rubamaa budila budila odaal lifaclala ayuu u sugnaaday sartii mujaradka rubaaciga weeye wuxuu ka soo baxay hadeer waxalla wixii hamsatulwasli lagu bilowday iyo wixii taa-ulmasiida lagu bilowday khalaasuu soo dhameeyey sidaa macnaheedana waxa weya khumaasi iyo sudaasi o dhan wuu kuusoo sheegay rubaaci keliyaa kuu dhiman rubaacigiibuu rabaa inuu kuu sheego afar wasan weeye rubaaciga sati mujaradka ah iyadoo faclala iyo afcala faacala facalo soo ma ahin afartaasuu rabaa inuu kuu sheego faclaluu soo hormariyey faclala wuxuu yidhi laba masder bay leedahay ibnu maaliga hal masderaa qiyaasuu leeyahay halkaa masderoo qiyaaska ee ah waa faclala sartii mujaradka ahayd un ku dar faclalatan masderkaasaa qiyaasa waa yahay ficlaal masderkaana shaad buu ku sheegay waka ficlaalu ow faclalatun lifaclala wajcal maqiisan aaniyan laa awalan sidaasuu yidhaahdaa ficlaalun ow faclalatun labadaa lifaclalay u sugnaadeen wajcal maqiisan aaniyan kan dambeo faclalo qiyaas ka dhig laa awalan kan hore qiyaas ha ka dhigin lifaclala ayuu i itin la imow bficlaalin masderka ficlaal iyo wafaclalatin labadaa masder la imow liaclala faclalana ola imow wafacala wajcal yeel sarti mujaradkeedu way kaa baxday soo maaha masiidkii ulaaiga hal xaraf lagu ziyaadiyey saddex wasanoo qiyaasu lahaa facala tafciila u qiyaasa waa hadduusan tafciil laamta hadduusan ka jiranayn laamta hadduu ka jiran yahayna tafciil yadaasaa la xadfi tana waa laga soo ciwad qaadanay intaasuu rabaa inuu kuu sheego wajcal yeel facala wasanka facalaihi maya waa facala wasanka facalaihi ijcal u yeel lahu facala waxaad u yeeshaa altafciila wasanka tafciil ee ku keen xayu marki meeshiina ku keen khalaa facala uu ka khaali noqdo min laamin laamtoo ictal la jiratay laam jiratay hadduu khaali ka yahay facala tafciil masderkiisibaa ku keen wa facalo wasanka facalaihi ijcal yee lahu facalo miduu u sugan yahay atafciila masderka tafciila xayu meelle uu ugu sugan yahay khalaa uu khaali noqdo min laamin laam uu khaali ka noqdo laamkoo ictal la jiraday tafcilatun may tafcilatan ilzam laazim tafcilatan laazim lilxaawiihi laamta jirankii koobay hadduu laamta ka jiran yahay tafciil yadii qabla aakhirka taa lixadaf marka aad xadafto ta ka soo ciwad qaado laamtaa jiran soo maaha taa ka soo ciwad qaado tafciilatan buu ku imaana tafciila laamtaasi waxay noqonay xarfulcillihii jiranaaye garo miaal zaka masdarkeedii muxuu noqonay taskiyatan taskiyan buu ku imaan lahaa taskiyan hadduu ku imaan lahaa yadii reebaneed xadaf yadii fadxisneedna baaqiyeel yadaa xadaftayna ta ka soo ciwad qaado taskiyatan ayuu ku imaanay zakaa taskiyatan taskiyan in lagu keenana waa la arkay asagaaba soo may ilzam laazim tafcilatan laazim lilxaawiihi laamta jirankii koobay tafcilo u laazim wa rubamaa budila in la siiyaa surowdaa tafcila lilcaari kii qaawanaa minhu laam jiranka qaawana waxaa surowdaa facala masdarkeeda soo tafciil ma ahayn laamta hadduu ka jiran yahayna tafciilatan soo ma ahayn isagoon laambe ka jiranayn tafciilatan in lagu keeno yadiiba la iska xadfaa dhici kar oo la yidhaahdo takallama taklimatan karama takrimatan in la yidhaahdo wax dhici kara wey laakiin qiyaaskiisu waa in takriiman oo tafciil in lagu keeno intaasu ujeeda rubamaa budila in la siyaa suurowdaa budila naaibulfaacilka damiir mustatiroo tafciilatanta u noqonayo wey rubamaa budila tafcila masderka in la siyaa suurowdaa lilcaari kii qaawanaa minhu laam jiran ka qaawanaa in la siyaa suurowdaa waman yasil bitificaalin tafacala walficaala facala faxmadhu bima facala waqad yujaau bitafcaalin lifacala fii takiiri ficlin ka tasyaanin waqad jucila ma lihulaaثiyi ficila mubaalaqata wamin tafacala ayda qad yuraa bedelan wamaa yasil ruuxa la xiriiriyo taacala ficliga tafacala ee bitificaal ruuxa la xiriiriyo wa facalana alficaal la xiriiriyo faxmadhu ku ammaan ruuxaasi bimaa wixii facala uu sameeyey waqad yujaau in lala yimaadaa suurowdaa bitafcaalin lifacala fii takiiri ficlin ficli badintiisa in loola yimaadaa suurowdaa ka tasyaari weeye waqad jucila maa liulaaiyi ficila mubaalaa halkani wuxuu doonayaa masaadir shada inuu kuu sheego masaadir hayru ulaai ay leeyihiin isla markaana shadahon qiyaas ahayn qiyaas iyayan ahaanayla laakiin isticmaalka ku badan waa yahay facala masdarkeeda waxaan usoo sheegnay laamta haddii uu kafiyow yahay tafciil laamta haddii uu ka jiran yahayna tafciilatan aan usoo sheegnay soo sidaa ma ahayn waxaa la arkay facala masdarkeeda oo lagu keenay tifcaal ama ficaal labadaa lagu keenaa maya tafcalaan ujeedaa tafacala masderkeedoo lagu keenay tifcaal tafcala masderkeedoo tafciil in lagu keenan yahay shaadnimaa tifcaal loogu keenay oo waxaa la arkay tamallaqa timilla tificalha tifical wey tifcaal maaha tifical tamallaqa timillaaqan in lagu keeno ayaa la arkay tamallaqa tamaluqan in lagu keenaan rabe tafacala tafaculan uu ku yimaada masdarka waa yahay timi laaqanoo tificaal ayaa lagu keenay shaadrimu ugu yimid kow facala masdarkeeda hadduu laamta kafiyow yahay tafciil buu ku imaanayey laamta hadduu ka jiran yahayna tafcilatan ayuu ku imaanayey haddaba waxaa la arkay facala masdarkeeda oo marna lagu keenay tafcaal oo taada ay fadxisan tahay marna lagu keenay ficaal oo fada la kasriyo icaala u jeeda caynta shidanta icaal iyadoo la yidhaahdo facala ficaalan kadaba kidaaban wakadabuu biaayaatina takdiiban masdarka qiyaaskii ahaan lahaa wakadabuu biaayaatina kidaaban oo ficaal lagu keeno waxaa kaloo la arkay facalo oo tafcaal oo ta'da ay fadxisan tahay ku timaado karama takraaman karara takraaran sidaa in lagu keeno ta'dana lama kasriye way fadxisan tahay masdar ta'diisa ay kasrisantaho calaa wasni tifcaal ku yimaada laba wasan keliya carabiyada lagu arka labada wasanba qur-aankay ku jiraan waa tibyaan iyo tilqa tibyaanun tilqaaun masdar tafcaal ku yimi ta'dana ay kasrisan tahay labadaa masdar keliya lagu arkaa ismuljinsiguu ku badan yahay sida timsaax iyo wixii la ah. ama masdar labadaa keliyuu ku yimaadaa waayahay intaa hore intaasu ku sheegay waman yasil ruuxa la xidhiiriyo bitificaal masderkan tificaal ah tafacala ruuxa la xidhiiriyo oo tafcalo masder uga dhigo takaraba tikiraaman ku keeno tamallaqati billaaqi walficaala ficaallo la xidhiiriyo facala oo facala ficaalan kadabuu biaayaatina kidaaban faxmadhu ruuxa ku ammaan bimaa wixii facala uu sameeyey yacni arrin la samayn karo qiyaas maaha masderka qiyaas uusan ahaanayna isticmaalku waa ku badan yahaye wax fiican uu keenaye ninkaa ku ammaan faxmadhu bimaa facala waqad yujaau in lala yimaadaa suurowdaa bitafcaalin oo ta'da ay fadxisan tahay lifacala facaladii haddeer uu lahaa masderkeeda shaadnimu ugu yimaadaa ficaal yaa haddana waxaa dhici kartaa tafcaal inuu ugu yimaado facala tafciil buu ahaa qiyaaska marna ficaal buu shaadnimo ugu imaanay marna tafcaal buu shaadnimo ugu imaanay waqad yujaawu in lala yimaadaa suurowdaa bitafcaalin masderka tafcala in lala yimaado liacala facala xaaluu u sugan yahay ficliga facala ah fii takiiri ficlin ficli badintiisana loola yimaadayo ficliga in badan markuu dhacay in la istuso marka la doonayo ka tasyaarin weeye socodbadnidii waqad jucila waa la yeelay maa ficligii liulaaiyi ulaai u sugnaa ficiila baa loo yeelay mubaalaqatan ku xeel dheeraasha darteeda wamin tafaacala waqad yuraa in la ogaadaa suurowdaa bedelan xaal uu bedel ka yahay min tafaacala min masdi tafaacala yacni wuxuu leeyahay ficli ulaai ah masdarkiisa ficiilaa in lagu keenaa suurowda ficiilaa ficliga waa ulaaiye garo ficilaayo ulaai qiyaasnimo ugu timaadama ana soo marin shaadnimay ugu imaanay sida xahahu wuu booriyey xihiiha khasahu khisiisa shaadnimu ugu yimaadaa wamaa maa liulaaiyi fici ilaa mubaalaqatanta sida ayuu ujeedaa waa yahay waxaa kaloo dhici karta ficli aan ulaai ahayn bal tafaacalo ah waa ulaai laba xaraf lagu ziyaadiyey ee khumaasi sidaa ku gaaray tafaacala tafaacalahe taa ulmasiida lagu bilowdae qowlal aakhirka in la damiyu masderkeeda ahaa tafaaculan lagu keeno lafteeda ficila in lagu keenaa la arkay ficila la yihahdo masderkeedii sida taraamow rimiya in la yidhaahdo taraamow way isganganayn rimiya ficila lagu keeno shaadnimaa loo maqlay maa wixii liulaaiyi ulaai u sugnaaday ficila mubaalagatan eh, ficila wasankaasi maa liulaaiyi ficila mubaalagatan haa waqad jucila ka horreysa ilaahay waqad jucila waa la yeelay maa wixii liulaaiyi ulaai u sugnaa waxaa loo yeelay ficila wasanka ficiilaah yacnii ficligii ulaaiga ahaa ayaa masdarkiisii ficiilaah shaadnimo loogu keenay mubaalaqatan liajli mubaalaqatin kuxeeleelaasho darteedana loogu keenay wa tafaacala waqad yuraa in la ogaadaa suurowdaa huwa ficiilaagi masdarkii ficiilaa ahaa in la ogaado badalan xaal uu bedel ka yahay min tafaacala min masdari tafaacala tafaacala masderkeeda inuu bedel ka yahay oo taraamaw rimiyaa la yidhaahdaa dhici karta ay la noqodeen bilfucaliyati fcalala qad jacaluu mustaniyan laa luzuuma facrif lmuula qad jacaluu waxay yeeleen ifcal allah wasanka ifcal allah waa ficli khumaasi ah khumaasinimadana ku gaaray laba xarafoo lagu ziyaadiyey ulaaiga ifcal alla waa saddexdii wasan hamsatulwasliga lagu bilaabanayay mid ka mid a maya waa waxaan ujeedaa sartii mujaradka ahayd oo laba xaraf lagu ziyaadiyey sidaana ku gaaray sudaa muxuu ahaa sudaasi soo maaha ifcal alla iyo ifcan lala labadaa wasan ay lahayd ifcal alla sartii rubaaciga mujaradka ahayd oo laba xaraf lagu ziyaadiyey wasan ka mida weeye hamsatulwasli baa lagu bilowday waxay ahayd aalidkana in la kasriyo qabla laakhirkana alif la dhigo masderku sidaasu ku imaan laha oo ifcilaal lagu keeno ifcilaal laguma keenine waxaa suurowdaa inuu ku yimaado fucalliyati oo waxaa la arkay iqshacara qushacrirati sidaa in lagu keenaa la arkay wabilfucalliyati ifcal alla qad jacaluu waxay yeeleen ficliga ifcalallaihi bilfucalliilati fucalliilo mid u sugan qusho cariiray ku keeneen mustaniyan mustaqhnayan xaal uu yahay mid lagu maarmayo laa luzuuman laasimnimo uguma ayan keenine facrif garo almuula tilmaamada iyo miaaladan iyohni garo lifaacala jcal ficaalan ow mufaacalatan lifaacala eh, jcal ficaalan ow mufaacalatan wafaclaة canhum maa qad naaba faxtumila ijcal yeel ficaalan ow mufaacalatan labadan masderi lifaacala faacala mid u sugan wa ficlatun ficlana qad naaba wuu naa'ib noqday canhumaa labadooda ayuu ka naa'ib noqday faxtumila waana la aqbalay yacni wuxuu leeyahay faacala laba masderoo qiyaasay leedahay icaal iyo mufaacala qaatala qitaala wa muqaatala labadaa masder ay leedahay waayahay waxaa la arkay shaadnimo faacalo masderkeedii oo lagu keenay ficlatun oo la yidhaahdo maarahu miryatan maarahu ficaal mufaacalo labadaa in lagu keenay ahayd miryatan bay ku keeneen oo ficlatan ah shaad weeye intaas ujeeda ijcal yeel ficaalan aw mufaacalatan labadaa masdar waxaad u yeeshaa lifaacala faacala mid u sugan wa ficlatun masderka ficlaihi qad naaba wuu naaib noqday canhumaa faacala iyo ficaal iyo mufaacalu ka naaib noqday <coughs> faxtumila waana la aqbalay macaynuhu ictallat ilifcaalu minhu walistifcaalu bita watacwiidu biha xasala min almuzaali wain tulxaq bigayrihima tabin biha marat min aladii cumila wmaraة اmasdr اladii tulaazimuhu bidikri waaxidaةi tabduu liman caqala maa wixi caynuhu cayntiisa ictalat alifcaalu minhu walistifcaalu wa tacwiidu b abyaadda wuxuu rabaa inuu kaga sheekeeyo laba arrimood oo keli ah labadaa arrimood waxa weeye masaadirta horta wuu soo dhameeyey qiyaaskoodii kelia wuxuu doonayaa inuu sheego laba arrimood labadaa arrimood waxa weeye masdarulmara ayru ulaai in laga keenaa haddii la doono sidee ku imaanaya taa wuu ka hadlaya oo abyaada dambe tan labaaduu ka hadlaya waxa weeye soona hormariyey ficli hamsatulwasli lagu bilowday masderkiisa laba shaqaa laga qabani maan qabla alaakhirkaa la kasrini waxaan u jeedaa aalikaa la kasrini qabla alaakhirkana alif reeban aa la dhigi soo sidaa ma ahay aalikaa la kasrini qabla alaakhirka alif reeban oo miaal wuxuu noqonayaa inalaqa inilaaqan istikraaja istikraajan iyo wixii la mid ah waxaa kaloo soo sheegnay ulaai hal xaraf lagu ziyaadiyey saddex wasan oo qiyaasu lahaa afcala ka mid ahayd afcala masderkiisa wuxuu ku imaanaya hamsadoo la kasriyo ee qablaakhirkoo alif la dhigo iraam akrama e iraama intaan isla fahnay haddaba labadan masdereen haddeer sheegnay oo afcala iyo hamsatulwasli ficliga lagu bilowdo masaadirtooda mid walba alif reebanaa qabla laakhirka u taalla saxiix soo maaha alifta reebanna laasim fatxa ka horraysaa laasim waayo shaki kuma jiro intaanu isla fahanay haddaba waxaa jira alifta reeban xarafkii ka horayni lahaa ee la fatxin lahaa caynulkelima weeye hadduu xarfu cillo yahay sidee la yeeli aliftan reeban ee qablalaakhirka taallo xarafkii ka horreeya ayaa xarfulcillo noqday waana kelimada caynteedii waay maxaa la samaynayaa horta xarfulcillahan alifaa loo bedeli shaki male taa taxaraka xarfulcilla wax la yidhahdaa lagu samayni marka loo bedelo laba alif oo reebana isku xigaya iltiqaau saakinayn labada alif mid baa la xadfi mid marka la xadfo kii la xadfaa ta laga soo ciwad qaadani oo aakhirulkelima la dhigi miaalaan ku siiyo si aad u fahanto hamsatulwasli haddii lagu bilowday waa sidaa istacaana oo kale istacaada istacaana basdarkiisibu horta istacaana asluhu istacwana buu noqona oyuu ahaan laha calaa wasni istafcala istacwana heewowgan xarakada ka naqli ilaa xarfulcillo ceen yaallo weeyaane xarfu saxiix xaraka la-aanayna uu ka horreeyo xarakada ka naqliya waxaad saartaa xarafka ka horreeya taada saar taada markaad saarto waxaad leedahay taxaraka xarfulcilati asaala xarfulcillo haddeen ma xarakaysna waa reebaya ilaa xarakadii waad ka qaaday taxaraka xarfulcilati asaalatan xarfulcillaha waagii hore waa xarakaysnaa wanfataxa maa qablahu alaan hadda waxaa ka horeeyana fatxa wey qulibat ilcilatu alifan fasaara istacaanu ku imaaday istacaana masderkeedii keenhe istacaana istifcaal buu noqonayaa wasan ahaan isticwaanan in la yidhahday noqon lahayd isticwaanan hawowga xarakada ka naqliya caynta saar wowda inaad taxaraka xarfulcilati asaalata wa fatxa maa qablahu al'aan ku samee wowdi markaad alif u bedesho masderkana alif buu watay qabla alaakhirka taalla labadii alifaa isku bannaanaaday mid xadaf markaad mid xadafto kelimada aakhirkeeda ta dhigoo xarafkii la xadfay kaga ciwad qaado isticaanatan ku keen saxiix soo maaha xarafka labada alif midka la xadfay waa keen laba alifaa isdaba taallay ficliga cayntiisiioo alif loo bedelay iyo masdarkoo alif watay kee la xadfay ibnu maaliga alfiyadiisa wuxuu ku leeyahay masderka aliftiisaa la xadfay masderka wamifcalun صaxiixa kalmifcaali wa alifalifcaali wastifcaalin azil lidalclaali alifalifcaali walifcaal waa masderkiiya garo azil lidalclaali ciladan darteeda u xadaf aliftaasi wada talzam ciwad ta ka ciwad aado ciwadka ah aliftii la xadfi waayahay aliftaas marka aad xadafto ta aad ka ciwad qaadato isticaanatan alifta ila daayaa la yaqaana fii bacd اlaxyaan qaliilnimo waa loo xadfaa weliba haddii masderka la idaafeeyo waa la xadfaa waxaan sheegnay ficliga hamsatulwasliga lagu bilowday afcala hadduu yahayna waa la mid acaana oo kale wey icwaanan ayuu ku imaan lahaa masderka wowdii alif u bedel labadii alif ayaa isku bannaanaatay mid xedaf ta ka soo ciwad qaado icaanatan buu noqoni taadaasi in la daayo ayaa la yaqaan in la xadfaana fii bacdi axyaan way dhici karta weliba haddii la idaafeeyo masderka waa la xadfaa aqaama masderkeedii muxuu noqoni iqwaaman wowdii alif u bedel iska xadaf mid labada alif iqaamatan buu noqoni haddii la idaafeeyo in la xadfo iqaami salaati aayad qur-aana iqaami oo tadii la xadfe mar haddii la idaafeeyo in sidaa loo xadfaa la yaqaan taa waa masalo uu ka hadlay masaladii labaad uu ka hadlayna waa annagii sheegnay oo hayru ulaai masderkiisa hayru ulaai masderlumare in laga keenaa haddii la doono sidee la yeeli masderkii ficligaad keeni ta un ku dar bes masderkii ficliga unbaa ta ku dari akrama masderkeedii muxuu ahaa ikraaman ikraaman un ta ku dar ikraamatan hal ikraam buu noqoni oo masderka hadduu ta sii watay ka waran faclaluu ahaa aclalatan buu masderkii noqda daxraja daxrajatan hadduu ta sii wata sidee la yeelaya waaxida ku sifee oo waxaad tidhahda daxrajatan waaxida xataa waxaa la mid a ah ulaaigii masdarulmarihiisa faclatan lagu keenaya hadduu ta masderka sii watay oo raxmatan uu ahaa isaga laftii waaxidaa lagu sifaynaya raxmatan waaxidatan ayaa lagu sifaynayey intaasuu wadaa maa ficligii caynuhu cayntiisa ictallat ay jirato alifcaalu masderka ifcaal ah minhu ficligaa caynta ka jiraan xaggii xaal uu ka ahaaday waa acaana oo kale iyo walistifcaalu istifcaal oo istacaana oo kale ah kaainaani bitaa'i ta bay ku dheehnaadeen oo tabaa aakhirka loo dhigi oo icaanatan iyo isticaanatan ayaad leedahay wa tacwiidun ciwad qaadasho xasala tacwiid wuu xasilay bihaa bisababihaa tada sababkeeda ayuu ku xasilay min almusaali kii la xadfay xaggiisaana laga ciwadqaatayuu ka xasilay wa tacwiidun ciwad qaadasho min almusaali kii la xadfay laga soo ciwad qaato xasala tacwiidkaasi wuu xasilay bihaa bisababihaa tada sababkeeduu ku xasilay wain tulxaq haddii la haleeshiiyo ta'dii bikayrihimaa istafcala iyo iyo afcala masdarkoodii caynta ka jiranaa wixii aan ahayn haddii ta la geliyo wain tulxaq haddii la haleeshiyo bikayrihimaa labadaa masdar wixii aan ahayn ta haddii la haleeshiyo tabin waxaa muuqani bihaa bisababihaa ta'da sababkeed waxaa ku muuqani maratun mara masdaru maruu noqoni min aladii kii xaggiisa mare uu ka yahay cumila laga shaqeeyey yani min aladii cumila masdarka ujeedaa masderka ficligan uu ka ficligan masderkiisii hal mar in la sameeyey ayuu tusi wain tulxaq haddii la haleeshiiyo bikayrihimaa labadaa keyrkooda haddii ta la haleeshiiyo tabin waxaa muuqani bihaa bisababihaa ta'da sababkeeda waxaa ku muuqani maratun maro marada oo min aladii kii xaggii ka ahaaday cumila la qabtay la shaqeeyey wa maratu lmasdari masder alladii masderkii tulaasimu ta'da ay laasimaysay hu masderka masderkay ta laasimaysay maradii tabduu way muuqani maradaasi bidikri waaxidatin waaxida sheegideed ay ku muuqani lima ruux bayna u muuqani caqala caqli lahoo wax garanayo oo la yidhaahdo daxraja daxrajatan waaxidatan rama raxima raxmatan waaxidatan wallahu aclam sal allahu wslam wbaaraka cala nabiyina